alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin wأuصlي وأslimu عlى man ursila bاlhuda wdiin اlxaqi liyudhirahu clى اddiini kulihi walow kariha اlkaafiruun wabacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu walaalayaal ilaahay baa mahadleh inagu soo aadiyey habeen aad u qiimo badan goob khayr badanna waynu joognaa waa masaajidkeenni barakaysnaa masjid calimataan sheekheenna sheekh aadam cali cilmi waxa uu inoo geli doonaa muxaadaro ku saabsan la loolanka ama la dirirka ama iska celinta nafta iyo shaydaanka iyo in lagu rabeeyey runtii nafta ku xidhanto akhyaarta iyo dadka saalixiintaee wanaagsan mana sahlana runtii in run nafta horta lala diriraa ma sahlana waa jihaad waxaan kaloo sahlanayn inaad akhyaar wanaagsan doorato oo aad la saaxiibtaana oo aad majliskooda mar walba ahaataana iyaduna way adagta haddana naftii markastee xadhig lama sidaan ay tahay inaynu inaguna dee ogaanno oo iyadii shaydaan aanay wehel wada noqonin markaa baaraka allah fiikum mawduucaasi oo qiimo badanoo mar haddaynu rabadaanna ka soo baxnay naftiina waxoogaa aynu dabarnay ogaanayna inaynu ka adkaan karno cibaadooyinkii badnaa badnaayaynu samaynayna daraaddeed inaynaan uga kicin halkiie inaynu ugu taagnaanno markaa sheekha arrintaas oo faahfaahsan oo qurux badan noo sheegi doona ku soo dhoweyn doonaa falyatafadal mashkuuran maajuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa horta marka hore waan ka cudur daaranayaa anigu arday un baan ahay sheekh weyn mayhi sida sheekh mubaarig oo muddo dheer muddo hore isugu kaaya dambayso wakti wakhtiyada ka mida ah dhowr iyo labaatan sano ka hor ardaydaydii ahaa ayaanu kulanoo dabeetana wuxuu iga codsaday inaan masaajidka imaado oon muxaadaro ka jeediyo adna waxa waxaan ka baqay inaan ku sifoobo kuwii ilaahay lahaa kuwa in aladiina yaktubuna ma anzalna min a min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaas inaan kuwaa ku sifoobo markaa waxaan garanayaa haba yaraadaane laakiin haddana inaan imaado oo aan aqbalo ayay ila noqotay sidii uu sheegay mubaarig muxaadarada ciwaankeedu wuxuu noqonayaa mujaahadaة الnafsi والshayطaan wa musaaxabaة الصaalixiin nafta iyo shaydaanka oo lala dagaalamo lala diriro iyo dadka wanaagsan oo lagu xidhmo sidaad wada ogtihiin walaalayaal waxaynu ka soo baxnay bishii ramadaan ee barakaysnayd bisha ramadaanna sida nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam shayaadiinta waa la xidhxidhaa waa la silsiladeeyaa bisha ramadaan oo dhan way xidhxidhan yihiin laakiin bisha ramadaan markay dhammaato haddana oodaa laga soo qaadaa shawaal markay soo gasho oodaa laga soo qaadaa oo waa la soo daayaa sidaa daraaddeed baa waxaad arkaysaa khayrkii faraha badnaayee ramadaanta dhexdeedii aynu ku jirnay ee soom lahaa ee qiyaamuleyl lahaa ee qiraa'atulqur'aan lahaa iyo masaajidadii la fadhiyey oo yaraanaya sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaana ramadaantu cashar bay ahayd aada u fiican in aan ma shaydaanka la soo daayey dagaalka adag bilaabaya ila mudduu xidhnaaye ee argoosiga doonaya sidii looga hortegi lahaa sidii loogu diyaar garoobi lahaa sidii laysaga celin lahaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wajaahiduu fi llaahi xaqa jihaadihi jihaada ilaahay jidkiisa ku jihaada jihaad dhab ah jihaad dhab ah ilaahay xaqiisa iyo diintiisa ku jihaada marka waa amar muslimiinta oo dhan guud ahaan la amraayo wajaahiduu fi llaahi xaqa jihaadih laakiin jihaadku wuu noocyo badan yahay jihaadku wuu noocyo badan yahay culimmadu ilaa afar qaybood bay u qaybiyaan waxaa jira oo ugu horeeya jihaad الnafs waxaa jira jihaad الshayطaan waxaa jira jihaad اlkufaar oo kan gaalada lala dagaalamaya waxaa jira isaguna jihaad اlmunaafiqiin afartaa qaybood bay culimadu u qaybiyaan marka caawa haddii ilahay yidhaahdo jihaad اlkufaar iyo jihaad اlmunaafiqiin ka hadli mayno caawa waxaynu ka hadlaynaa jihaad الnafs والshayطaan jihaad الnafsi wa jihaad الshayطaan nafta jihaadka lala gelaayo iyo shaydaanka jihaadka lala gelaayo ayaynu caawa ka hadlaynaa jihaadka nafta lala gelayaa isagaa asal u ah jihaadka weyn ee dibadda intoo loo baxo gaalada lala dagaalamayo ka asalka asalkaahi waxa weeye horta marka hore inaad naftaada la jihaado maxaa yeelay culimmadu waxay yidhaahdaan qofku haddaanu marka horeba naftiisa la jihaadin oo aanu naftiisii tababarin oo aanu xumaantii kala dagaalamin suuragal maaha inuu cadowgii kale ee debaddana inuu dagaal ugu baxo waxaa la idhaahdaa cadowgii daakhiliga ahaa bay idhahdeen cadowgii daakhiliga ahaa oo nafti iyo shaydaankiiyo haddaanu qofku la dagaalamin oo aanu iska celin suurtagal u noqon mayso cadowgii khaarajiga ahaana inuu la dagaalamo suurtagal u noqon mayso marka waxaa muhiima ah in lagu bilaabo cadowga daakhiliga ah sidaa daraaddeed baa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ah oo tirmidi iyo kayrkiiba ay warinayaan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almujaahidu man jaahada nafsahu fii taacati اllah mujaahidku waxa weeyaan qofka naftiisa kula jihaadaa ilaahay taacadiisa kula dadaala weeyaan waalmuhaajiru man hajara alkhataayaa wadunuub muhaajirna waxaa la yidhahdaa qofka dunuubtii iyo gefafkii ka fogaaday ee iskaga tegey sidaasuu nebigeenu yidhi alayh isalaatu wasalaam xadiiskii kale saxiixaynka ku jirayna wuxuu ahaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih qaybta dambe marka waxa weeyaan waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu muhaajirna waxaa la yidhahdaa qofka ka fogaaday ee iskaga tegey ka hijrooday wixii ilaahay iyo rasuulkiisu ay u diideen marka eh, in badanna nebigeenu calayhi salaatu wasalaam khudbatulxaajaha aada maqasheen oo marka uu arrin weyn oo muhiima markuu nebigu ka hadlaayo wuxuu ku furfuran jiray khudbatulxaaja innaga inta badan khudbaddaa waxaa la maqlaa khudbadaha jimcaha iyo marka maaragtay meherada iyo ina alxamda lilaahi naxmaduhu marka khudbaddaa la akhriyaayo khudbaddaa waxaa ku jirta wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina ilaahay waxaanu ka magan gelaynaa naftayada sharkeeda wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina sababtoo ah naftaada sharkeeda waxay kaa hor istaagaysaa adiga ilaahay bay idin kala dhex gelaysaa waxay naftaadu kuu horseedaysaa xumaan xumaan fara badan ayay kuu horseedaysaa dadkuna laba qaybood unbay noqonayaan qayb naftoodii ka xoog badatay oo iyadii dabagalay oo dabeetana ay xumaan u jiiday ooy meel xun ku hoggaamisay iyo qayb iyagu naftii khasbay oo hoggaamiyey labadaa qaybood ayay dadku noqonayaan labadaabana ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku ku ishaaray uu ku tilmaamay ilaahay wuxuu idhi faama man taqaa waaahara alxayaata اddunyaa faina aljaxiima hiya alma'wa waama man khaafa maqaama rabbihi wanaha الnafsa can اlhawaa faina aljannata hiya alma'wa ilahay wuxu uhi subxaanaه wa tacaala faama man taqaa waaahara alxayaata اddunya qofka xadgudba ee xadka ka tallaaba ee noloshan adduunyada un isku kooba ee aakhiro ilaaba ee noloshan adduunyada ka doorbida aakhiro faama man taqaa waaahara alxayaata اddunya faina aljaxiima hiya alma'wa ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala jaxiima ayaa hoygiis ah oo uu ku dambaynaya wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can اlhawaa faina aljannata hiya alma'wa qofkiise ilaahay ka baqa naftana u diida wanaha nafsa can ilhawaa hawada iyo waxay naftu jeceshay jeceshayna iska hortaaga oo isagu naftii hogaanka u qabta oo naftiisa ay isaga ku daba faysho ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala fa ina aljannata hiya alma'wa janno ayaa hoygiisu uu noqonayaa naftu waxay kuugu yeedhaysaa sida aayadduba ay sheegayso duqyaan iyo iihaaru alxayaati addunya xadgudub iyo noloshii adduunye oo aakhire laga doorto ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu kuugu yeedhayaa inaad isaga ka baqato inaad ma garanaysaaye naftaada aad adigu hoggaamiso aad nafta u diiddo hawada iyo waxa ay jeceshahay addoonkuna wuxuunbuu noqonayaa inuu naftiisa ajiibo iska dabagalo iyo inuu ilaahay ajiibo labadaas ayuunbuu mid noqonayaa hadduu naftiisa ajiibo naftii uu ku daba faylo dee meel xun bay ka tuuraysaa wuu halaagmayaa sida aayadduba sheegayso se uu isagu hogaamiyuu hoggaanka u qabto wuu badbaadayaa wuu nabadgelayaa waxay ku faraysaa tusaale ahaan inaad bakhayl inaad bakhayl noqoto ood jidka ilaahay iyo kaga bakhaysho waxbixinta ilaahayna wuxuu ku farayaa inaad wax bixiso oo jidka ilaahay aad wax ku bixiso ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waanfiquu khayra lianfusikum waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun ilaahay amar buu bixiyo wuxu uhi waanfiquu wax bixiya khayran lianfusikum sidaasaa nafihiinna u fiicane inaad wax baxsataan oo wax soo hormarsataan markaasa ilahay wuxuu ka dambaysiiyey man yuuqa shuxa nafsihi ila nafti khayrnimay ku faraysaa qofka naftiisa bakhiilnimadeedii ilaahay ka ilaaliyey duulkaas kuwaasi fa ulaa'ika hum almuflixuun kuwaasi waxa weeye kuwa liibaanay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay cumar bin khadaab nafta markaa jihaadkeedu waxa weeye naftii iyaduna inaad xisaabiso sidii cumar bin khadaaba radia allahu tacaala canhu uu lahaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu qabla an tuusanuu watazayanuu watazayanuu lilcaradi alaakbar sidaasuu lahaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu xisaabiya idinku naftiinna inta aan idinka laydin xisaabin waxa weye naftaadi inaad la xisaabtanto oo mar walba halkay marayso iyo waxay qabanayso aad ka warhayso wazinuu qabla an tuusanuu ismiisaama idinku intaan maalinta qiyaame laydin miisaamin watazayanuu lilcaradi alakbar maalinta lasoo bandhigaayo dadkii oo dhan ilaahay hortiisa ee ilaahay hortiisa lasoo wada joojinayo maalintaana usii diyaargarooba isusii qurxiya sidaasuu cumar bin khadaab odhan jiray oo maalintaa ah weyne ilaahay la hor imanayo ha loo diyaargaroobo yowma idin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya maalinta ilaahay hortiisa dadka loo soo bandhigaya ee aanay waxba aanay qarsoonaanaynin yowma idin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya yowma tajidu kullu nafsin maa camilat muxdaraa wamaa camilat min suu'in tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida ilaahay wuxuu leeyahy subxana wa tacala maalinta naf kastaa ay horteeda ka heli doonto wixii ay soo shaqaysatay ma camilat min khayrin muxdara iyadoo meeshaa la keenayo wamaa camilat min suu'in wixii xumaanee ay soo samaysayna tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida waxay jeclaan lahayd inay kala fogaadaan oo aanay aragba laga qarin lahaa alimaam ibnuulqayim raxmatullaahi calayhi jihaadu nafsiga aynu ka hadlayno ayuu haddana afar qaybood ka sii kala dhigayaa afar qaybood ayuu ka dhigayaa marka ugu horraysa waxa uu leeyahay waa inaad naftaada kula jihaado inaad diinta ilaahay barto oo sababto waxa weeyaan dee haddaanad baranin sidaad ugu cibaadaysan sidee baad ilaahay uga baqan haddaanad waxaad ilaahay ugu cibaadaysoba aanad garanaynin marka marka ugu horraysa wuxuu yidhi qaybta ugu horraysa waxa weeyaan qofku inuu ku dadaalo inuu diinta ilaahay barto liibaanta iyo wanaagga labada daarood ba akhriya adduunkaba wuxuu ku jiraa diinta ilaahay marka waa inuu iyada horta marka ugu horraysa ugu horraysiiyo oo uu barto marka labaad waa inuu ku camal falo buu idhahdaa waa inuu ku camal falo wixii uu bartay haddii wixii aad baratay aanad ku camal falinna wax macnaahoo ay samaynaysaa ma jirto waxaaba laga yaabaa inuu ciqaab wixii aad baratay inuu ciqaab kugu noqdo ayaa laga yaabaa culimadu waxay yidhaahdaan alcilmu bilaa camal ka shajaratin bilaa amar waa sidii geed aan midho lahayn oo kale marka wax faa'iide ah oo uu laga yaabaaba inuu ciqaab adiga kugu noqdo marka saddexaad aad barato ee adigu aad naftaadi ku camal fasho ta saddexaad waxa weeyaan jihaadu nafsiga waxa weeyaan inuu dadkii baro dacwad inuu sameeyo oo intii uu gaadhsiin karo inuu gaadhsiiyo wixii uu garanaya dadka dhaamo inuu u sheego weeye ta saddexaad haddii kale wuxuu noqonayaa wuxuu soo gelayaa cilmigii uu bartay haddii uu qariyo oo uu sheegi waayo wuxuu soo gelayaa kuwii uu ilaahay lahaa ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati wاlhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi اlkitaab ulaa'ika yalcanuhum اllahu wayalcanuhum اllaacinuun kuwa qarinaaya wixii aanu soo dejinnay diintii aanu soo dejinnay ee ay garanayeen kuwa qarinaaya iyo hanuunkii ummadda inay gaadhsiiyaan kuwa qarinaya intii aanu dadka u caddaynay ee aanu u sheegnay ilaahay wuxuu leeyahay aanu kitaabka ugu sheegnay kuwa ilaahay waa nacdalaya nacdal ilaahay baa ku dhacaysa wayalcanuhum allaacinuun inta wax nacdashaa ee malaa'igtu ugu horraysaana way nacdalayaan qaybta afraad waxa weeyaan markuu barto ee uu isagu naftiisa ku camal falo ee uu dadkii kalena gaadhsiiyo wixii uu gaadhsiin karaayey qaybta afraad waxa weeyaan in uu ku sabro inuu ku sabro inuu ku sabro ille waa dacwaddii buu wadaaye inuu ku sabro dhibka kaga imanaya inuu dulqaad u yeesho makhluuqa ilaahay ay iska hor imanayaan iyo inuu eh, ma garanaysaaye dulqaad badan muujiyo luqmaan alxakiim oo qur-aanka suuraddan ilaahay ku magac ayaa markuu inankiisii la dardaarmayey baa wuxuu yidhi wuxuu yidhi eh, dadka wanaagga far xumaantana u diid wasbir calaa maa asaabaka yani ku sabir wixii kaa soo gaadhana oo de markaad dadka wanaagga farto xumaantana aad u diiddo dee waa dacwaddii dacwaddiina dhib baa kaa hor imanaysa marka inaad dhibkaana u dulqaadato weeyaan afartaa martabadood markuu qofku maro ayaa culimmadu waxay yidhaahdaan waa markuu qofka loo yaqaano alcaalim alrabbaani caalimkii ilaahay subxaanahu wa tacaala loo aaneeyey ee loo nisbeeyey kuwii ilaahay lahaa kunuu rabbaaniyiina noqda kuwo rabbaaniyiina rabbaani alcaalimu rabbaani waxa weeyaan caalimka intuu cilmigii bartay isagu ku camal falay dacwaddii fidiyey dhibkii iyo wixii kaga yimina u dulqaatay jihaadu nafsigii intaasaynu kaga baxaynaa jihaadu shaydaan baa isna jira shaydaanka in lala jihaado shaydaanka jihaadkiisa culimmadu waxay dhahaan laba martabadood buu isaguna leeyahy isagu laba martabadood buu leeyahy kow marka ugu horraysa waxyaalaha waswaaska iyo shakiga uu kugu soo tuurayo mar walba ee laga yaabo inay iimaankaaga waxyeelaan waa in aad iska ilaaliso waa inaad iska ilaaliso waa inaad iska celiso halkaasuu kaa soo gelayaa inuu waswaas iyo shaki iimaankaagii iyo diintii iyo tawxiidkii inuu kaa geliyo marmarka qaarkood halkaa uu kaa soo geli karaa markaa taa waa inaad iska celiso ta labaad waxa weeyaan inuu xumaan kuu horseedo iyo macaasi taana waa inaad iyadana ka digtoonaato shaydaanku labadaas martabadood ayuu isagu leeyahy marka waxaa la rabaa nafta walaalayaal in lagu khasbo daacada ilaahay daacada iyo wanaagga iyo alla kacabsigu waxay kuu horseedaysaa nicmo daa'ima oo janno ayay kuu horseedaysaa raaxada adduunyada iyo waxaanay naftu jeceshayna waxay kuu horseedaysaa khasaare iyo murugo iyo qoomamo markaa eeg adduunyada raaxadeedu waa wax kooban oo ay ka dambayso qoomamo haddii uu qofku eh, iska raaco qoomamo iyo murugo daacada ilaahay iyo alla kacabsiguna waa wax nafta ku adag nafta wuu ku adag yahay inaad qiyaamuleyl u kacdaa nafta way ku adag tahay inaad soomtaa wuu adag tahay inaad masaajidka hore u gasho oad wakhti badan qaadato ama ku ictikaaftaa way ku adag tahay laakiin qofka way u fududahay intuu makhaayaddaa fadhiisto inuu maanta o dhan ka sheekeeyo way u fududay inuu ama shax ciyaaro ama dubnad cayaaro waxa laga yaaba inuu saacado badan badan badan ku qaato way u fududahay inuu arrimaha reerkooda iyo danahooda iyo arrimaha siyaasadda in maanta o dhan laga hadlo marka waxa weeyaan wixii ku saabsan nafta xufat iljannatu bilmakaarih baa nebiga alay slatu wasalaam laga wariyay way adag tahay waxyaalaha alaa ina silcat allaahi haaliya ayuu xadiiska le nebigu uhi silcad ilaahay badeecaddiisu iyo alaabtiisu wax jaban maaha iyo jannadiisu marka waxaa la rabaa in loo dhabar oo wakhtiga laga faa'iidaysto ilaahay subxaana wa tacaala markuu arrintaa ka hadlaayey inay dhib tahay wuxuu tusaale usoo qaatay qur-aanku wuxuu e, tusaale usoo qaataa jihaadka oo kale ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum wacasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum wacasaa an tuxibbuu shay-an wa huwa sharun lakum wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun bal aayaddaa u fiirso ilaahay jihaadka lagu waajibiyey ummadda muslimiinta abuu ka hadlaayay jihaadkan ay aayaddu ka hadlaysaa waa jihaadkii jihaadku waa caam laakiin ka markan laga hadlaayay waxa weeye jihaadkii gaalada lala jihaadayey laakiin halkan usoo qaatay waxa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi kutiba calaykum alqitaalu dagaal baa laydinku waajib yeelay inaad gaalada la dagaalantaan oo iska celisaan wa huwa kurhun lakum ay makruuhun lakum iyadoo wax naftu ay nacayso ah nafta way ku adagtay intay gurigeedii ka baxdo oo masaafo dheer ay gasho oo inay cadow hor tagto oo dagaalanto oo meel dhul aanay garanayn iyo rafaad iyo xabad iyo dhiig laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wacasaa an takrahu idinku sidaa u aragtaan waa dhib waa run dusha marka laga eego iyo daahirka waa dhib laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum waxaa laga yaabaa inaad shay nacdaan shaygaana uu khayr idinku jiro khayr idinku jiro oo jiritaankiinnii iyo muqadasaadkiinnii inaad difaacdaan dadnimadiinnii inaad difaacdaan waxaasoo dhan buu ayuu ayuu ayb aakhirana janno adduunyada intaad joogtaan aakhirana janno ku gaadhaan marka ilahay wuxuu leey wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum waxyaalo badan oo ay naftu jeceshayna shar baa idinku jira buu leeyahy idinku daahirka sare iyo dusha waxaad moodaysaan inuu wanaag idinku jiro inuu wax fiican yahay laakiin xaqiiqada waxa weeyaan waxa shar baa idinku jira ee khayr idinkuma jiro markaasaa ilahay wuxuu ka dambaysiiyey wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun idinku waxba garan maysaan iyo dantiinne ilaahay baa garanaya sida dantiinnu ku jirto marka waxyaalaha kale oo dhammina waa la mid jihaadkaa ilaahay meesha ku tilmaamaya lakiin aayaddu waa caam waxyaalaha khayrka ah oo dhan ee ay naftu karaahiyeysanayso oo dhan khayr baa ku jira marka waxaa weeyaa in in sidaas loo ogaado oo nafta lagu tababaro naftu waxaa la yidhaahdaa saddex xaaladood ayay yeelataa saddexdabana ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka aayaadka qur ay culimmadu ka soo qaateen mid waxaa la yidhaahdaa annafsu alammaara bisuu naftii xumaanta ku faraysay taasi waa nafta xun xumaan bay ku faraysaa ayay kugu hoggaaminaysaa mid kalea jirto uu ilaahay yidhi ladhaa annafsu allawaama naftii canaanta badnayd taasina waxa weeye tii dhacdhaca lahayd marmarna way hagaagsantahe marmarna waa taa qofku laakiin ta waxa ay culimmadu ku tilmaameen waa ta ugu dambayso waa darajo la gaadho waxay yidhahdeen waxa weeyaa annafsu almudma'inna uma tartaqii naftu way koraysaa marba marka ka dambaysa waxay ka soo bilaabmaysaa naftii xumayd dabeetana waa taa annafsu lawaama noqotay dabeetana xataa xataa tasila ila nafsi almudma'inna naftii xasishay ee ilaahay jacaylkiisa iyo cibaadadiisa iyo khayrka iyo wanaagga ku xasishay ee jeclaatay ee aan karaahiyaysanaynin inay noqoto saddexda xaaladood ayay naftu yeelataa ilaahayna subxaanahu wa tacaala qofku markuu halkaasoo kala gaadho waa markau ilaahay isna ballan qaaday inuu qofka sugaayo qofku markuu isagu dadaalo ee uu naftiisii khayrka ku hoggaamiyo ee uu shaydaanka iyo nafta sidaa ula dagaalamo markaasaa ilaahayna kusii kaca qabanaya ilahay wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waina allaha la maca almuxsiniin kuwa dadaala ee iyagu marka hore dadaal badan badan muujiya ee naftooda ma garanaysaa ee hoggaanka u qabta khayrka ku dadaala annaguna waanu hanuuninaynaa baa ilaha yidhi waa ku sugaynaa waina allaha lamaca maca almuxsiniin ilaahayna subxaanahu wa tacaala mar walba wuxuu la jiraa dadka wan wanaagsan ee samaha fala nin ka mida dadkii xukamada ahaa ee xikmadda badnaa ayaa wuxuu tusaale ka bixinayay dadka dadkii waan wanaagsanaa nin ka mid ee xikmadda lahaa dadka saddex qaybood buu saddex wuxuu yidhi dadku waa saddex walaal saddex walaal weeyaan buu yidhi akhun waa walaal kaalghidaa'i taxtaaju ilayhi kulla waqtin mid waa walaal buu yidhi sida raashinka oo kale aad ugu baahan tahay aad mar walba u baahan tahay dadka dad noocaasa baa ku jira dad wanaagsan oo aanad marnaba ka kaaftoomaynin sidaad raashinka ugu baahan tahay aad ugu baahanayso ayaa jira dadkaasi waxa weeyaan kuwa kaa kaalmaynaya arrimaha diinta diintaada kuwa kaa caawinaya kuwa ku baraaya waxa aanad garanaynin kuwa ku xasuusinaya waxaad ilowdo diinta ilahay waxaad ilowdo kuwa ku xasuusinaya kugu baraarujinaya kuwa kuu nasteexaynaya mar walba si aad ilaahay raalli ahaanshihiisa u gaadho iyo darajooyinka sare si aad u gaadho qofka qofka arrimahaa had iyo jeer kugu wada oo dadka culimmada ah wuxuu ku tilmaamay in uu yahay qof aad u baahan tahay sida raashinka oo kale oo aanad marnaba sababtoo ah qofku hadduu raashinka jidhkiisu u baahan yahay ruuxdiisuna waxay u baahan tahay khayrka iyo diinta iyo wanaagga mid labaadna wuxuu yidhi ka labaadna wuxuu yidhi akhun ka dawaa'i taxtaaju ilayhi axyaana dadka waxaa ku jira buu yidhi qaar sida dawada oo kale ah oo marmar aad u baahato markaad xanuunsato dawaad u baahanaysa ama baahi kaleba hadday ku qabato adduunyada inta adduunyada la joogo waxaa laga yaabaa qofkii inaad qof aad wax ku tuhmayso inuu wax kaala qaban karo inaad weydiisato taasina waa adduunyada qofka walaalka adduunyada ku caawiya ayaa isagana wuxuu ku tilmaamay qof sida dawadii oo kale aad marmar u baahanayso adduunyadan qofku intuu joogo baahiyaheedu way iska badan marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad qof u baahato inuu wax kula qabto ama adduunyo inuu kaa caawiyo ama arrin kale oo kaa murgay inuu wax kaala qabto qofkaasoo kalena waxaad u baahan tahay buu yidhi isaguba isagoo ah qof kula mid a oo adiga oo kale ah ayaa haddana waxaad u baahan tahay marmarka qaarkood waad u baahanaysaa inuu wax kula qabto qofkaas oo kale haddaba waxaa wanaagsan haddaad ka kaaftoomi karto inaad ka kaaftoonto haddii aad wax weydiisanaysano inaad yaraysato oo inaad dee arrin lama dhaafaana mooyaane aanad su'aashiisa badinin sababtoo ah bini aadamku ma jecla su'aasha badan waa sida ilaahay ku dabeeceeyey ilaahayna subxaanah wa tacaala baahidaada aad haysatona hadday xataa mid adduunyo tahay inaad ilaahayna ula ciirsato sababtoo ah ilaahay isagu wuu jecel yahay inaad su'aasha ku celceliso inaad barido inaanad ka eh, macaajisin isagu ilaahay bal e eh, waabuu ina amray udcuunii astajib lakum qur-aanka in badan ayaad ku arkaysaa marka qofkaana waxaa wuxuu yidhi waa inaad yaraysato haddaad u baahato dhibaata kuma jirto inaad wax weydiisato laakiin ha nin shaacira ayaa wuxuu yidhi isagoo arrintaa ka hadlaaya wuxuu yidhi laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan was'al iladii abwaabuhu laa tuxjabu faallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wabunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu bal hadda eeg wuxuu idhi ha weydiisanin bini aadanka baahi baahi badan ha weydiisanin ila baryo badan waa laysku nacaaye was'al aladii abwaabuhu laa tuxjabu weydiiso ilaaha albaabadiisa aan lays hortaagin ee wuxuu doono bixiya ilaaha weydiiso faallaahu yaqdabu in taragta su'aalahu ilaahay waa cadhoodaa haddii aad su'aashiisa iyo baryadiisa iska dayso ilaahay waa kuu cadhoonayaa wa bunaya aadama xiina yus'alu yuqdabu bini aadankase haddaad su-aasha ku badiso waa isnacaysaan buu idhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam mar uu nin saxaabiya baa u yimi markaasaa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah dullanii calaa camalin idaa camiltuhu axabbaniya wa axabbaniya annaas nebi allow waxaad i tustaa maanta waxaan kuugu yimi inaad tusto camal haddii aan sameeyo ay dadku ijeclaanayaan ilaahay ijeclaanayo camal haddaan sameeyo calaa camalin idaa camiltuhu axabbaniya allah ilaahay uu jeclaanayo wa axabbaniya annaas dadkuna ay jeclaanayaan camal ilaahay iyo dadkuba ay igu jeclaanayaan nebi allow itus buu idhi nebigeennu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay ishad fi ddunyaa yuxibuka allah adduunyada iska daa adduunyada ha badsanin oo ha israacinin ilaahay wuu ku jeclaanayaa oo markaa dee adduunyadii mashquulkeedii ka go'daad xagga ilaahay u go'do dee addoon ilaahay oo ilaahay ku dhow ayaad noqonaysaa weeyaan wuxuu nebigu ku yidhi wazahad fii ma cinda annaasi yuxibuka annaas dadku waxay haystaanay gacmaha ku hayaanee adduunye aana iska dhaaf waxba ha weydiisanin weeyaan su-aasha ha ku badinin yuxibuka annaas dadku way ku jeclaanayaane haddaad su-aasha ka yarayso marka qofka caynkaasina baahidaasoo kale iyaduna dhib male haddii qofka ku qabsato waa weydiisan karaa laakiin waxa fiican inaanu badsan ka saddexaad wuxuu ku tilmaamay ninkaa xikmadda badnaa wuxuu yidhi akhun kadaa'i laa taxtaaju ilayhi abada walaal wuxuu yidhi cudura baa jira mid cudura gebigiisuba oo aanay aanad marnaba wax baahiya aanay kuu qabanaynin marnaba aanay ahayn inaad wax weyddiisato kaasi waxa weeyaan adduunyadaadiina qofaan waxba kaaga taraynin aakhiradaadiina waxba kaaga taraynin bal ee wuxuu dayacayaa cimrigaagii qaaliga ahaa noloshaadii uunbuu dayacayaa oo waxaan adduunye iyo aakhira toonaanay faa'iida kuugu jirin ayuu wakhtigaagii kaaga luminaya umriga qofkuna waa wakhti qaali ah wakhti wakhtigan yaree gaaban ee aynu adduunyada joognaa waa wakhti aad u qaali ah, ah se aynaan garanaynin qiimaha uu leeyahay iminka garan mayno iminka garan mayno laakiin qofka marka ugu soo horraysa ee xataa ay naftu qabato wuu garanayaa qiimahaasi wakhtiguu lahaa qiimahaas wakhtiguu lahaa ka soo lumay wuu garanayaa sidaa daraadeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi xataa idaa jaa'ahum almowt markay geeridu u timi qoom buu ilaahay ka sheekaynayey qaala rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu ayaa wuxuu yidhi markay sakaraadkii uu qabtee nafti ay haysay ayuu arkay oo arkay halkuu tagaayo ayuu isqoomamaynaya markaasaa wuxuu yidhi qaala rabbi irjicuunii acmalu saalixan fi ma taraktu ilaahayow iceli buu yidhi aan soo shaqaysteen wakhtigii badnaa ee adduunyada kaga lumay oo dhan kamuu faa'iidaysan markii ay naftu ka sii baxaysay ayuu calaacalaya qaala rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii maa taraktu ilaahay wuxuu idhi kallaa ma dhacayso waa mustaxiil marxaladda aad soo gaadhay wakhti waxa weeyaan aanad dub u noqonayn wakhti waxa weeyaan tooba laga aqbalayn wakhti waxa weeyaad adduunyadii ka baxday kalaa innahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa waa waa hadal uu iska yidhi buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waa mustaxiil marxaladdaa uu soo gaadhay inuu dub u noqdo ilaahay wuxuu yidhi wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi alqiyaama ilaa yowmi yubcauun cafwan wamin waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcauun hortoodana waxaa ka horeeya geerida dabadeed wuxuu gelayaa caalamulbarzakh qabrigii buu gelayaa qabriga ilaa inta layso soo saarayaa baa la dhahdaa caalamulbarzakh markaa barzakhaasuu ku jirayaa halkaasuu ama cadaab ku cadaabnaanaya ama ku jannaysnaanaya markaa ilahay wuxuu idhi kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi alqiyaama waxaad og wa min walaa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcauun sidaa daraaddeed waxaad og tihiin saaxiibbada xumxumi in ay qofka meel xun u jiidaan waxaad wada siirada waxaad ka wada dherigsan tihiin oo maqasheen abu aalib nebiga adeerkii markay naftu ka sii baxaysay nebigu calayh isalatu wasalaam wuu dul yimi wuxuu idhi adeero kelmaduun iidii dheh ilaahay hortiisa aan maalinta qiyaame kaaga doode kelmadda tawxiidka uun ii abu aalib iyadoo naftu hayso wuu ka warwareegey waxa iyaguna dul tubnaa niman nimankii waaweynaa ee odayadii quraysheed ahaa ee gaalada ahaa markaasaa waxay ku yidhaahdeen atarqabu diina aabaa'ik atarqabu diina cabdilmualib war ma diintii cabdimualib baad nacaysaa bay yidhaahdeen oo aad maanta adigoo nin weynoo oday ahaa maanta ma waxaad ku dhiman inaad huwa calaa millati cabdimualib waa hadalkiisii ugu dambeeyey ahaa weeye waxaan ku dhimanayaa diintii cabdimualib oo gaalnimadiia malaaig hadda nimankaa xunxunee dul joogay waxay sabab u noqdeen inay karkaarka weydaariyaan saacaddii ugu dambaysay ay naftu ka sii baxaysay waxaa la sheegaa markay imminka dadku ka sheekaynayaan waxaan ka akhriyey kitaab uu leeyahay eh, alxaafid imaam dahabi kitaabka la dhahda alkabaa'ir ayaa wuxuu ka sheekeeyaa dad fara badan oo wuxuu soo qaataa tusaalayaal qofku wixii uu samayn jiray uun inuu ku dhinto marka ugu dambaysu dhimanayo wuxuu ka sheekeeyaa qof eh, asxaabtiisa khamriga la jiray oo daahadiya xumaanta un ku jiri jiray oo markay naftu ka sii baxaysay in loo intoo loo laqimay laga ag yidhi ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah isaguna ku celcelinaya waar iisoo shuba khamriga iisoo shuba hadalla caynkaas oo kale ah walciyaadu billaah oo khaatimo xumo ayay leeyihiin saaxiibada xumxumi xataa khaatimo xumo ayay qofka u horseedaan sidaa daraaddeed walaalayaal waxaan idinkula dardaarmayaa naftaydiiyo idinkaba inaynu ka fogaanno saaxiibbada xunxun in aynu dooranno dadka aynu la saaxiibayno adduunkan iyo dadka aynu la macaamilayno iyo dadka aynu la fadhiisanayno iyo dadka aynu eh, magaranaysa isdhexgelayno waxaasoo dhan qofku inuu doorto waa lagama maarmaan sidaa daraaddeed baa nebigeen alai slat slam wuxuu yidhi alrajulu calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuunbuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii saaxiibkii diintu haysto iyo wuxuu ku dhaqmo unbuu isna ku dhaqmaya falyandur axadukum man yukhaalil ha ka feejignaadoo haska ha iska eego qof waliba qofku la saaxiibayo markay sidaa noqoto ayuu ilaahayna subxaanahu wa tacaala ina hanuuninayaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacala inuu jidka xaqa ah inagu sugo nas'al اllaha subxaanahu wa tacaala an yahdiyana wa an yuslixana وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشد الجهاد كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة إلا للجميل أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي معروفة ببذل الجميل وكف الأذى